alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii riyaad saalixiinkaynu ku soo jirray khaas ahaan waxaynu joognay baabkii ku saabsanaa alyaqiin waltawakul xadiiska lix iyo siddeetan athaaminu xadiiska sideedaad ee baabka ka sideedaad ah can abi bakrin asidiiqi radia allahu canhu cabdilaahi bni cuhmaana ibni caamir ibni camr ibni kacb ibni sacd ibni taym ibni murata bni kacbi ibni lu'ay ibni haalibin nebiga waxay ku kulmaan calayhi salaatu wasalaam yacni mura isugu imanayaan marka lafta abibakar waxaa loohan jiray taym ayaa loohan jiray taym iyo tamiim waa kala duwan tahay qabaa'il kale oo taymullaahi la jiray iyana waa jireene markaa tamiim ha ku qaldin tamiim waa qabiil kaloo weyn weeye taymna waa laf markaa jilib ka mida quraysh ka mida weeye nebigana calayhi salaatu wasalaam waxay isugu yimaadaan murra ayay isugu yimaadaanoo ku kulmaan abiibakar wuxuu ku caan yahay kunyadiisuu ku caan baxay abubakrin asidiiq dad fara badani garanba maayaan magiciisa cabdullaahi in la odhan jiray yaa saxaabadana markaa saxaabo fara badan baa cabdullaahi la odhan jiray oo markaad maqasho cabaadile ayaa jirtay oo saxaabada ka mid oo cabdullaahiyadii saxaabada ee markaa yacni axaadiista iyo markaysaga si gaara loogu sheego fataawaha iyo yacni markaa loogu sheego leeyahay alcabaadila ha u qaadanin saxaabada inta cabdullaahi lo odhan jiray inay ahaayeen afartaa qura ya saxaabada markaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ilaa saddex boqol oo saxaabi baa cabdullaahi lo odhan jiray laba boqol ilaa saddex boqol oo saxaabi ayaa cabdullaahi la odhan jiray laakiin kuwani si gaaray ugu caanbaxeenoo maadaama markaysa marka axaadiista iyo fataawaha iyo laga qaadan jiray ayaa cabdullaahi saasuu yidhi cabdullahigii kalena saasuu yidhi cabdullahigii kalena saasuu yidhi si ay u lahaayeen taabiciintu ayay waxay ku caanbaxeen cabaadila cabaadila ku caanbaxeen marka cabdullaahi baa la odhan jiray abubakrin asidiiq cabdullaahi ayaa la odhan jiray abnaa'u cabbaasin wa camrin wa cumar wabnu zubayri hum alcabaadilatu algurar afartaasaa la odhan jiray cabaadilo ibnu cabbaas cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu camr ibn alcaas iyo cabdullaahi ibnu zubayr cabdullaahi ibnu sacuud kama mid aha waayo isagu wakhti mutaqadim buu dhintay oo labiyo soddonkii hijiriga ama saddexiyo soddonkii hijiriguu dhintay marka maadaama markaa dhimashadiisu ay horraysay yacnii qolyihii cabaadilo ku caanbaxay ee markaa la ysku daraayay ee afarta si a loo soo gaar yeelaya alcabaadila la yidhi isagu kuma jirin abubakar aabbihii cuhmaan baa la odhan jiray isaguna abu quxaafa ayuu ku caanbaxa oo kunyada ayuu isaguna ku caanbaxo caanku ahaa tayma ayuu qorayaa nuskhada markaa daaruminhaaj aan hayo miimka waa kordhigayaa saxduna waxay tahay in la hoos dhigo waayo maa laa yansarif ma aha muratayada sideedaa loo daynaya waa la kor dhigayaa waayo waa maa laa yansarif alqurashiyi altaymiyi radia allaahu canhu wuxuu ahaa abubakrin asidiiq yacni saxaabada kii ugu fadliga badnaa buu ahaa asxaabta nebiga sala allahu alayh wasalam abubakar baa ugu fadli badnaa waxaana marka culammada qaarkood ay yidhaahdeen isagaa ugu horraan islaamay inkastoo khilaaf ku jiro cidda ugu horraan islaamtay ma khadiija ma caliba yacni weye ma zaydba ma abubakar ba khilaafyaa soo galay culamada qaarkood waxay dooneen inay kulmiyaan oo waxay yidhaahdeen cidda markaa ragga ee xorta ah waxaa ugu horraan islaamay abubakar carruurtana waxaa ugu horraan islaamay cali bna abi taalib dumarkana waxaa ugu hor islaamay khadiija bintu khuwaylid mawaarida waxaa ugu hor islaamay zayd addoommaha waxaa ugu hor islaamay bilaal yacnii weji noocaasay ku kulminayaan ayay dooneen fadaa'il fara badan baa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam alcasharatu almubasharuun biljanna ayuu ka mid ahaa abuubakar waana ugu horaan sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo markuu yidhi casharatun filjanna abuubakrin bakrin filjanna ayuu ka bilaabay abubakar jannaduu gelayaa oo jannadu ku sugayay nebigu wuxuu tilmaamo o ishaaray in markaa isaga mas-uuliyadda inaan lagu qabsan oo markuu sakaraadaayay waa kii yidhi lakaalaya kitaab aan idiin qore bimacnaa aan idiin amro in laydin qoro nebigu isagu waxba ma qori jirin laakiin maadaama amarkiisa lagu qoraayo waxaa laga soo qaaday kaannahu inuu isagu qoraayo nebiguna waa sakaraadayaa calayhi salaatu wasalaam markaasaa saxaabadii qaarkood waxay yidhaahdeen kitaabka ilaahay baa idinku filane nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaladdan waa dhibaataysanyaan iska dayno iyo maya kitaabka ha la keeno markay xoogaa iskhilaafeen buuhi iga baxa qolyaha shiicadu waxay yidhaahdeen kitaabkaa nebigu doonaya inuu qoro waxay ahayd cali talada lagu qabsan maayo isagaan u dardaarmayaa saasay ahayd cumarna waa fahmay bay yidhaahdeen inuu cali u jeedo dabeedna sidaasuu markaa waxa weeye cumar u yidhi kitaabka ilaahay baa idinku filan ee nebigu waa dhibaataysan yahay aan iska dayno markaa laakiin ay sheegeen waa iska sheegasho waayo wax daliila umay keenin qof walbana wax waa iska odhan karaa qof walba wax waa iska odhan karaa saxdu waxay tahay sida nebigu doonayay inay ahayd inuu u qoro abubakar waxaa caddaynaya xadiidka saxiixaynko markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iga baxa oo ay sii baxayeen ayuu wuxuu yidhi aba allaahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin allah iyo muslimiintuba cid kaleoo dhan waa diideen abubakar mooyaane cid kale waa diideen allahna waa diidey muslimiintuna waa diideen cidaan abubakar ahayn taasi waxay noqonaysaa calaamad cad waxa uu doonayay nebigu inuu qoraa inay ahayd calayhi salaatu wasalaam abubakar inaan talada lagu qabsan xadiiska saxiixaynkana saa sheegaya tilmaamo kale uu nebigu sheegayna waa jiraan oo ay ka mid tahay dadka ha tujiya abubakar oo weliba caaisha ay doonto inay ka balfiso si aan marka aabbaheed loo hiifin oo loo haaraamin oo ruuxa booskii nebiga sala allahu alayh wasalam dee waxa weeye istaagayaa dee kollayba booskii nebiga calayhi salaatu wasalaam buuxin maayo markaa dee in laga cawdo oo la hiifo aabbaheed bay karaahiyaysanaysay markaasay waxay tihi yaa rasuula allah abuubakar waa nin oohin badan dadka codka maqashiin maayo cumar ka dhig cidda tujinaysa cidda dadka tujinaysaa cumar ka dhig nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday haddana marka waxaa weeye waxay u soo kaashatay markaa yacni zawjaadkii mid kaleoo ka mid a ah. markaasay waxay tidhi sidaa nebiga ku dheh markaasay iyaduna ku tidhi zawjo labaad baa ku odhanaysa inay xabso ahayd baan filaya markay ku tidhi marka waxa weeye cumar ka dhig dadka tujinaya oo warkii ay u soo laqintay caaisha ay ku hadashay ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna kunna sawaaxibu yuusuf yacni waa dhagar badantihiin haddaad dubar muruu abaa bakrin falyusalli biannaas abubakar amra oo dadkaa tujiyo xafsaa muraaro dillaacdo waxay tidhi bal waxaad ii sababtay bal waxaad ii sababtay day taas lafteedu calaamad bay ahaydoo saxaabadu markii dambe waxay yidhaahdeen cidduu nebigu uga raalli ahaaday diinkeennii inuu markaa inagu hoggaamiyo oo ina tujiyo ila salaadu diin weeyaane miyaan adduunyadeenna inuu inoo maamulo aynaan raalli uga noqonayn waxaa kaloo jirta islaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wax siin ugu ballanqaaday markaasaa islaantii intay u timay waxay ku tidhi yaa rasuul allaahi haddaan ku waayo ka warran waxay sidee armuu nebigu kaa dhintaayo iyadoo wixii aan lagu siin ma nebigu naf baxaa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in lam tajidiinii fa'tii abaa bakrin haddaad i weydo abuu bakar u tag xadiiskaasina saxiixuu ku sugan yahy saxiixa ayuu ku sugan yahy iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar labada iga dambeeya ku dayda oo abubakar iyo cumar ah taasina waa ishaaro inkastoo culammada qaarkood ay xoogaa markaysaa markaa xadiiska ay wax ku yaro sheegeen cillo laakiin bacdu ahlicilmi oo taxsiiniyaa markaa jiroo quweeyey oo a'immadii hore ah calaa kulli xaal calaamaad eh, badan baa jira oo mawduuca ku saabsan ayaa jira marka abubakar saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waa ugu fadli badnaa waa ugu mudnaa nebiguna khilaafadiisa waa ishaaro waa tilmaamay si sariixo nas sariixa looma hayo laakiin ishaaro ayaa saa jirta saxaabadana waa ugu cilmi badnaa laakiin fursadii uma saamixin axaadiista uu nebiga ka og yahay fursaduu ku wariyo waayo wakhtiga uu nebiga ka dembeeyey laba sano iyo lix bilood bay ahayd intiina dagaaladii riddada iyo axwaasha muslimiinta habeynteediibuu ku mashquulsanaaye cilmiga werintiisa uma tafarruqin a saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa markaysagaa ka noogu cilmiga badan sida abu saciid alkhudri uu cabiraayo culammada ahlu sunnaha qaarkood waxay yidhaahdeen masaa'ishay saxaabadu isku khilaafeen qowl daciifa abubakar looma hayo kolba siduu maro ayay arjax ahaan jirtay masaaisha qaarkoodoo saxaabada qaar ishkaal gelisayna kelmadduu yidhi baa markaysa markaa waxaan ayay ku dhammaan jirtay hadday tahay maanicu zakaadka dagaalkii lala dagaallamaayey halka saxaabada qaar ishkaal gelisay isaga ma ishkaal gelin kayfa tuqaatilu man yaquulu laa ilaaha ila allah aw kama qaal saad ula dagaalamaysa waatuu cumar ku yidhi cid laa ilaaha ila allahu odhanaysa dabeedna wuxuu deliishaday isagoo deliil khaasa aan hayn daliilka caamkaa buu deliishay ya way zakadu xaqulmaal tahay ilaa bixaqiha ayuu deliishaday faqad casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ila bixaqiha fa ina zakaata xaqulmaal saasuu deed marka abubakar yidhi radia allaahu canhu wa huwa wa abuuhu wa ummuhu saxaabatun radia allaahu canhum wa huwa abubakar iyo wa abuuhu aabbihii oo abuuquxaafa ah cusmaan ibnu caamir wa ummuhu iyo hooyadii oo waxa weeye aabbihii iyo hooyadii ilmaadeer bay ahaayeen oo isku raas bay ahaayeen salma ayaa la odhan jiray iyadana saxaabatun asaxaab bay ahaayeen radia allaahu canhum dhammaantood saxaabay ahaayeen waxay culammada qaarkood yidhaahdeen cid waxa weeye markaa yacni afar isdhalay oo wada saxaabo noqday waxaa jira uun abubakar saasay yidhahdeen qaala wuxuu idhi nadartu ilaa aqdaami almushrikiin waxaan eegay buu yidhi markaa gaalada gommadahoodii baan eegay waa markay khaaru thawr ku jireen wa naxnu fil annagoo godka ku jirna asha ku jirtaa waa cahdii dihni ah garashada layska yska garanaya asha loo geliyey yacnii khaaru thawr baa laga tilmaamaya wa hum calaa ru'uusina waxaanu godka ku jirnay wa hum walxaal hum yagu calaa ru'uusina madaxyadayada markaa korkooda ay ku sugan yihiin godkay galeen oo godka markay galeen ayaa gaaladiina waxa weeye waxay raadisaba dee waxa weeye e, buurta iyo dhul walba waa ka baadhayeen dee godka marka waxay soo mareen afkiisay soo mareen godka afkiisa ayay soo mareen marka isagoo abubakar godka ku jira ayuu gommadaha gaalada ka arkayay halkaa ka arkayey fa qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow low anna axadahum nadara taxta qadamayhi la absaranaa hadday sugnaan lahayd in midkeed eegi lahaa addimadooda hoostooda addimadiisa hoostooda hadduu eegi lahaa midkood la absaranaa waa ina arki lahaa waa ina arki lahaa fa qaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam maa dannuka yaa abaabakrin biisnayni illaahu haalisuhumaa maa dannuka malahaagu muxuu yaho aad ka filanaysaa yaa abaabakrin abuubakarow bisnayni laba allaahu haalisuhumaa allah ku saddex yahay oo nasriga iyo icaanada iyo kaalmaynta iyo gargaarka allah kula saddex yahay maxaad ka filanaysa macnii allah waa badbaadinayaa baa loo jeeda muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay godkan laga warramayaa khaaru xiraa maahe waa khaaru thawr laba god baa jiroo midna buurtii xiraa loodhan jiray ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam korkeeda godka ku yaalla oo koo cibaadaysan jiray waagii qabla albictha waxyiga soo degitaankiisuna ku bilaabmay oo jibriil ugu yimi kaas waxaa la yidhahdaa qaaru xira wakhtiga uu ku cibaadaysan jirayna waxay ahayd waa qabla albictha intaa nebiga la soo dirin oo nebi laga yeelin oo loo waxyoon laakiin lama soo naqlin markii dambe inuu arrinkii sii waday lama soo naqlin waayo cibaadada dee baytullaahi alxaraamka oo kacbada ah in lagu cibaadaysto ayaa afdaloo fadli badan oo in markaa waxa weeye god iyo buur iyo la tago halkaa lagu cibaadaysto sidan baa ka fadli badan saas aawadee hadda sunno inooma ahaa inaynu qaaru xiraa tagno aanu idhaahno laba ragcadood baynu ku soo tukanaynaa innagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam doonayna inaynu ku dayanno dadka qaarkood waa sameeyaanoo waxa weeye Eh, inay markaa buurta doonaan waxaabay ula baxeen jabalunuur bay ula baxeen jabalunuur ayaabay ula baxeen markaasad waxaa arkaysaa uun dad qulqulaya uunu markaysa marka waxaan halkaas korayo oo mar walaad aragtaba korkeeda dad baa ku sugan oo ka bidhaamaya waxaaba laygu yidhi anigu ma tegine maqaaxi baa ka furan oo markii waxa weye la arkay uun dee in markaa meesha lagu qulqulayo uun ayaa dee ninkii markaa il eh, baayac mushtarlihi dee halkan ba way ku jirtaa buu iska odhanayaa ya waxaa la yidhi maqaaxiba meeshii laga furto si dadkan yimaada yacni markaysaa lacagta lagaga guro maalin oo dhan markay ugu kulushahay aad aragto iyo goor kastaba waxaad arkaysaa uun korkeeda markaysaga dad baa ku xoonsanoo ka muuqda sida loo koraana waaba dhib badantay baa la yidhi oo qof aan buuraha aqooni yacni markaa si yaroo fudud uma kori karo inuu marba sii farfadhiista mooyaan buurta labaad waxa weeye waa qaaru thawr iyaduna waa buur dheer weeye waa buur dheer labaduba makay ku yaalliin khaaru thawr nebigu wuxuu galay calayhi salaatu wasalaam godka buurta thawr la yidhaahdo ku yaalla markii hijrada oo gaaladii waxay go'aansadeen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam dilaan ayay go'aansadeen haatay daaru shirka ku qaateen marka ilaahay baa amray inuu hijroodo nebigu calayhi salaatu wasalaam nebina waxa weeye qowmka loo soo diray inuu ka dhex baxa uma bannaana idan la-aanti abubakar baa isidhi hijroodoo bax markii saxaabadu hijroonayeenoo madiine u hijroonayeen markaasaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam joog waxaa laga yaabaa in lay idmo inaan baxo hijroodo in lay idmaa laga yaabaaye joog markaasuu yaa rasuulallah haddaan kula rafiiqo waa ka aqbalay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka horeba saasuu u joojinayey markaasu waxa weeye yacni laba gaadiida oo u lahaa laba tuldood oo u lahaayoo rakuub ah ayuu marka waxa weeye markaa diyaariyey yacnii labadii gaadiidka anaa inoo haya buui anaa inoo haya marka goor gadiida yaday tahay oo dhulkii marka waxa weeye dee uu dadkii ay kala jiifsadeen ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye soo hagoogtay oo marka waxa weeye markaa go' isku duuduubay si aan meel fog looga garan ayaa soo baxay abubakar buu ugu yimi gurigiisii waxaa la yidhi nebigii baa markaa taagan yacni debadda oo idankaa doonay waa u soo galay nebigu calayhi salaatu wasalaam intaanu soo gelin wuxuu yidhi wakhtigan waxa soo dheemaaliyey waa arrin weyn waa u idmo waa soo gala markuu soo galay ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka kale inaga saar yacnii waxa weeyaan ehelkaaga inala joogaa labadeennu aan keliisu noqonne inaga saar wuxuu uhi yaa rasuulallaahi kuwani waa ehelkaagiioo waxay kaa sheegayaan ma jiro waxaan uma baahna in lagaa saaro cid wax kaa gudbinaysaa ma aha dabeedna wuxuu ihi waxaa lay idmay inaan markaa hijroodo sidaasaa markaysa markaa waxaan yani go'aankii hijrada ku dhacay labadii rakuub ayaa markaa ay noqotay in markaa waxa weeye yani la daajiyo nin dalyaqaanana waa doonteen oo cabdullaahi ibnu urayqid la odhan jiray ninkaasi nin gaala buu ahaa gaaladiina waxay yidhaahdeen muxamed ninka markaa keena ama nolol ama geeri madaxiisa ku keena intaasoo geelaa la siinaya waa nimay kollay ku yaqaaneen muru'a iyo wanaag akhlaaq ahaan inuu xagga akhlaaqda wanaagsan yahay xagga kale gaal buu ahaa ninkaas ayay markaa la ballameen tuldihii isagay u dhiibeen inuu madiino geeyana waa kula ballameen waa nin dalyaqaanoo dhulka aad u yaqaano dariiqyo aan dadka kale aqoon badankoodu ayna aqoon buu yaqaanaa waxna waa kula heshiiyeen xoola inay siinayaan sidii baa ninkii markaysaa labadii tuldood ku kaxeeyey saddex maalmood iyo saddexdooda habeen soo daaji dabeedna bacda alaas aynu ahaato saddexda maalmood iyo saddex habeenna waxaa looga jeedaa si cidda markaysagaa baadidoonka ah ee raadinaysa wax ay u daasho usoo quusato oo dabeedna markaysaga ay noqoto dee haatan markaysa markaa weynay wax raadiya ruuxana weynay sidaas aawadeed ka quusanna aan iska joogno saddexdii habeen iyo saddexdii maalmood waxay galeen godka khaaru thawr ayay galeen waa buur dheer in dhallinyaro ah baa wuxuu igu yidhi mar baan waxaan doonay buu yidhi bal khaaru thawr inaan markiisa markaa waxaan aan soo arko cibaado ugama jeedin buu yidhi gaadhi baan wato waan soo kaxaysto buurta gunteedaan dhigay buuri koritaanka buurtaan bilaabay buu buuri koritaanka buurta saacad markaan korayey ayaa meel dhexe waxa ku yaalla buuhi masjid masjidkan kusii tukaday salaaddii casr saacad baan hadda korayey marka gurta sinteeda meel dhexuu ku yaallaa haddana waan sii waday buui socodkii koritaanka laba saac iyo badh bay igu qaadatay buuhi koritaanka markaysa aan buurta u baxayo halka qaaru sawir ku yaallo kolay dadka buuraha yaqaanaa orod bay ku koraan orodna waa kaga soo degaan laakiin dadka aan buuraha aqoonini kollay dee siday u korayaan waa ka duwan tahay dadka buuryaqaanka asmaa u geyn jirtay asmaa binti abibakrin baa cuntada u geyn jirtay daatu nitaaqayn sida loo yidhi waa sidaasoo yacni waxa weeye dee duluc bay ugu xidhi jirtay mara ayay ugu xidhi jirtay markaa waxay raashinka ugu ridaysay dabeedna halkaasay ugu geyn jirtay markay halkaa ugu geysay ka soo degi jirtay arigii markaa abibakarna waxaweye meesha lagu sii dayn jiray oo dabeedna markaasaa raadkiiyo waxoo dhan baa lagu masiixi jiray saddex habeen iyo saddex maalmood bay halkaa ku jireen abubakar inankiisii isaguna waxa weeye intuu iska joogo joogo joogo ree abubakar waxba kama qarsoonayn meeshay ku jiraan iyo siday yihiin waayo dee aabbahoodiyo iyo nebigu waa isku kiis xataa kaan muslimka ahayna in abibakar ah dee waxa weeye in aabbihii laga dilo ma doonaayo aabbihii in laga dilo ma doonayo labadamana waa la ballan qaaday ciddii markaysagaa keenta xayan ah, aw maytan in geel la siinayo carabtuna waagaa hadday geel maqlaan dhareerkaa uga soo daadan jiray halkaasaa dabeedna markay noqoto saqdhexa markay noqoto ayuu guurayn jiray maalin oo dhanna waxa weeye dee dadku ku dhex jiraa warkoodu dhegaysanayaa waxay berri damacsan yihiin waxay maanta u qabsoomay wax wara inay maqleen waxaasoo dhan wararkiibu ururiyaa saqda dhexe ayuu u geeyaa u yidhaha saasay yidhaahdeen saasay yidhahdeen saasay yidhahdeen berrina waxaasay damacsan yihiin dabeedna isla markaa waxa weeye saqdii dhexu ka soo noqdaa markuu warkaysiiyo si loo arko inuu halkan waagu ugu beriyey oo uu halkan ka toosay ya saasay ahayd qisooyinka dadka qaarkood ay sheegaan oo ku saabsan caara ayaa godka afka kaga xidhay yacni xuubkeedii qisada noocaasi waa iska caan laakiin waxba kama sugna ya qiso sugan maahee sanadkeedu waa daciifa sanadkeedu waa daciifa ma sugna marka waxa weeye calaa kulli xaal ilaahay baa ka indhasaabay marka godkii may faaqidinoo may eegin shimbir baa ku masaxday baalkeedii iyo yacni markaa caaraa marka xub afka kaga dabooshay iyo kullu daalika wax sugan ma aha godkaasi godadkii uu lahaa markii hore waxa weye nebiga waxaa ka horreeyey abuu bakar oo wuxuu yidhi yaa rasuulalah anka hubiya meesha dabeedna marka waxa weeye wixii yacni godad ahaa ee meesha ku yaallay waa gufiyey wuxuu dhagxan ku garaaca iyo wuxuu markaysa marka waxaan mariye ku sii gufeeye iyo adigu calaa kuli xal saas meeshii bay sidii ku galeen oo ku jireen saddexdii habeen iyo saddexdii maalmood markay dhammaadeen baa cabdulaahi ibnu urayqid uu kaxeeyey wadda ayna dadku aqoon buu mariyey qisa iska leedahoo yacni waxa weye markii dambe suraaqat ibnu maalik waa tii waxa weeye markaa uu bidhaanka arkay dabeedna markaa uu doonay marka inuu yani waxa weyaan markaa qabto yani uu doonay waa tii qisa marka ay lahayd waa tii waxa weeye markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu doonaya dee inuu qabtee markuu habaaray dee dhulkii ayaa la degey dhulkii ayaa la degey naftiisu u sigtay naftiisa ayuu u sigtay markuu sii marka dambe waxa weeye waa dee waaba kula go'i doonaa ya mar saddexaadka waa halow ayuu wuxuu markaa uu yidhi waxaan kuu ballanqaadayaa dee markaa uu isdhiibay markaasaa la yidhi waayo cadowga naga celi markaa waxaa naga baaji ciddii soo socotay markaasuu xaggan anaa idinka kaafiye meelaha kale ka doona meelaha kale ka doona bushaarana waa u sheegay waa qiso dheer calaa kulli xaal ninkii wuxuu wadaba cabdulaahi bnu urayqid wuxuu geeyey madiinuu geeyey qisooyin dariiqa ka dhacay waa jirayn mawdicu shaahidka intaasan ujeedna marka tawakulka allah la tala saaranaya xadiiska loo keena low anna axadahum nadara taxta qadamayhi la absaranaa wuxuuna sidaa u yidhi baqasho uu nebiga u baqanayo calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ihi maa dannuka ya abaa bakrin biisnayn illaahu haalisuhuma ya id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana waataa aayaddan laynugu sheegay aayaddan waata laynugu sheegay ninkii waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam yo abubakar dal mariyey ee haddii umuuruhu tamani ay ahaan lahaayeen oo sida la jeclaystaa iska dhici lahayd ninka waxaa lala jeclaysan lahaa islaamnimo xadiidka toddobiyo siddeetan attaasicu can ummi almu'miniina ummi salamata wasmuha hindu bintu abi umayata xudayfata almakhzuumiya waxa uu soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi ay ka soo wariyeen ummi lmuminiin oo ummi salame ah magaceeduna uu ahaa hindu bintu abi umaya abi umaya magiciisuna uu ahaa xudayfata xudayfe la odhan jiray almakhzuumiyatu oo banu makhzuum loo nisbeeyey yani nasabkeedu ahaa mm, radia allaahu canha ummu salama waa saxaabad muhaajirad ah oo saabiqiintii ka mid a ah. saabiqiintii ayay ka mid ahayd islaamnimada u soo dheeriyey qoladii xabasho u hijrootayna ka mid bay ahayd iyada iyo ninkeeduba ninkeeduna wuxuu ahaa abuu cabdullaahi bni cabdilasad abu salama cabdullaahi ibnu cabdilasad ayuu ahaa nebigana calayhi salaatu wasalaam abu salama waxay ahaayeen walaalo xagga naaska ah nebigu calayhi salaatu wasalaam walaalo xagga nasabka ah xagga aabbe iyo xagga hooyo midnaba walaala ma lahayn mid lab iyo mid dhadigtoon laakiin walaalo xagga naaska abuu ah lahaa oo xamse ka mid ahaa oo carruurtii xalimat alsacdiya ay ka mid ahaayeen oo cabdullaahi ibnu cabdilasad uu ka mid ahaa abu salama walaalo xagga naaska abuu ummu salama waxay ahayd waa gabadhii ugu horraysay hijroota qof dumaroo hijroota tii ugu horraysay bay ahayd ya fadiilo gaaray lahayd abi salama markii waxa weeye waa abi salama dhintay muddo dabadeed waxaa u khidbeeyey oo doonay nebiga calayhi salaatu wasalaam horta waxay sheegtay inay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ka maqashay qofka musiiba ku dhacdo oo yidhaahda inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahumma ajurnii fii musiibatii wa akhlif lii khayran minha in ilaahay igu beddelaya wax ka khayr badan markii salama dhintay bay tidhi ayaan waxaanise oo cidda ka khayrka badan ee abusalame lagugu beddelayaa waayo cidda salama ka khayrka badanee lagugu beddelayaa waayo kadib baan dabeedna markaa idhi bay tidhi sidii dikriga aan maqlay ayaan idhi ilaahay nebigu iigu bedelay calayhi salaatu wasalaam nebiguna waa ka khayr badan yahay abuu salama nebigu markuu u khidbeeyey gabadh caqli badan bay ahayd waxay tii yaa rasuul allaahi waxaa jirta carruur baan leeyahay ee marlabaadkana da' baan ahay oo dee gabadh yar baa malaa kuu fiican mar saddexaadkana waan masayr badnahay saddex sababoda caynkaasa ayay sheegtay yacni guurka nebiga waa jeceshay laakiin waxay ka baqaysaa nebiga dee inay dhibto hooyadii carruurteedu ay dhibaan taasay ka baqaysa dee waxa weeye inay dee wax isyeesho ma doonayso wuxuu yidhi xagga caruurta carruurtaadu waa carruurtaydii xagga marka waxa weye da'dana dee anba kaa da'weyni xagga masayrkana ilaahay baan kuu baryayaa inuu kaa khafiifiyo sidiiba daad ku aqbashay sidii baa nebiga ku guursaday calayhi salaatu wasalaam waa gabadhii nebiga kula talisay maalintii xudaybiya markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadiga gawraca timaha xiirtu xalaalooba oo dadkii hore ugu tallaabsan waayeen way la socotay nebiga calayhi salaatu wasalaame waa u soo galay wuxuu u sheegay wuxuu la yaabo dee inuu arkay oo dadkii waan amray inay sidaas sameeyaan oo qof u dhaqaaqay ma arag hal qof oo ku kacay ma jiro taasuu la yaabay ummu salama waxay tihi yaa rasuul allah waxaad samaysaa adigu hadyigaad waddo gowrac qofna u yeedho waxaad tidhahdaa timaha i xir marka intaa arkaan iyagaa hadyigaa gowracaya dabeedna wada xihanaya taladeedii buu qaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa dumarka in lala tashan karo oo wax saxan hadday kuu sheegaan la qaadan karo amaa xadiiska la soo wariyoo sheegaya shaawiruuhunna wa khaalifuuhunna fa inna fii khilaafihinna baraka la tashadoo la shawra dumarka dabeedna khilaafa khilaafkooda barakadu ku jiraaye ma sugna nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi kama sugna nebigu intuu la tashaday ayaa taladay u sheegtay ummu salama markay noqotay tala saxan nebigu waa qaatay calayhi salaatu wasalaam markaa kaa kale yaan lagu kadsoomin marka sidii marka ay u tilmaantay markuu nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam isla markiiba waxay noqotay inay markaa degdeg yacni arrinkii ay u wada sameeyaan can ummi salamata wasmuha hindu bintu abi umayata xudayfata almakhzuumiyatu radia allaahu canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kaana ida kharaja min beytih nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam markuu gurigiisa ka soo baxo qaala mid yidhaahda ayuu ahaa bismi magaca allah baan ku bilaabaya tawakkaltu cala allaah allah baan tala saartay allaahumma allaahow innii acuudu bika adigaan ku magan galay an adilla inaan lumo oo aan bado ayaan kaa magan galay aw udalla ama lay ambiyo oo lay lumiyo ayaan kaa magan galay aw azilla inaan simbiririxdaan kaa magan galay aw uzalla ama in lay simbiririxiyaan kaa magan galay aw adlima ama inaan cid dulmiyaan kaa magan galay aw udlama ama in lay dulmiyaan kaa magan galay aw ajhala ama cid inaan ku xadgudbo oo gardarro ku sameeyaan kaa magan galay yani jahaaliya aqoon darna cid ku samaynaya waxaa loo jeedaa yani gardarro yani inay cid wax yeelo oo ku gardaroodo mm, alaa laa yajhalanna axadun calayna fanajhala fawqa jahli jaahiliina aw yujhala calaya ama in aniga laygu gardaroodaan ka magan gala xadiiun saxiix waa xadiis saxiixa rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wakayruhuma biasaniida saxiixa qaala tirmidiyu xadiisun xasanun saxiix wa hada lafdu abi daawuud macnaha uu xadiisku sheegayaana wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu gurigiisa ka baxo inuu dikrigan odhan jiray xaal wala uu nebigu ku sugan yahay calayhi salaatu wasalaam allah buu xusi jiray kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani sidai xadiis kale ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyadiisoo dhan allah ayuu xusi jiray saas aawadee markuu guriga ka baxaayo wuxuu kaga bixi jiray bismi tawakkaltu cala allah yacnii waa bisimka ilaahay inuu ku bilaabo mar labaadka inuu allah tala saaranayo inuu sheego mar saddexaadka inuu allah baryo waa saddex arrin shay kastoo wanaagsan bisimku u qaban jiray baabkuna baabu tawakul iyo yaqiin buu ku saabsanaayo sidaas aawadeed buu ugu keenay xadiidkan tawakkaltu cala allah munaasabadaas ugu keenay ducada uu allah ka baryi jirayna waxay ahayd allaahumma innii acuudu bika an adilla aw udalla ilaahu adaan ku magan galo kaa magan galay inaan anigu lumo aw udalla ama lay lumiyo oo bimacnaa cid kale inay ilumisana waan kaa magan galay inaan anigu shakhsi ahaan lumana iyadaan cidiba i lumin aan ambadana waan kaa magan galay ama aan simbiririxdaan kaa magan galay inaan simbiririxdo ayaan kaa magan galay ama lay simbirirxiyo bimacnaa inaan anigu qaldamo ama qalad laygu rido yadana allaahow adaan kaa magan gale iga magangeli inaan cid dulmiyo iyo in lay dulmiyo labadaba ilaahu adaan kaa magan gala inaan cid markaa ku xadgudbo ama laygu xadgudbana adaan kaa magan gala yacnii jahaalada waxaa loo jeedaa yacni markaa xadgudubkii waa loo isticmaalaa alaa laa yajhalanna axadun calayna fanajhala fawqa jahli aljaahiliina ninkii faanayee markaa mucallaqaadkagaba iyo ka midka ahaa camr ibnu kulsuum waa kii sidaa odhanayay waxaa kaloo loo fasiraa an ajhala inaan cid markaa kula kaco aqoon darro kula kaco oo bimacnaa aan u dulqaadan waayo ama marka waxa weeye aniga aqoon darro laygula kaco oo lay dulqaadan waayo taana waan kaa maangalan xadiiskuna waa xadiis saxiixa yacnii awoodda allah baa iskale marka hadday nebiya tahay iyo hadday dadka kale tahayba allah baa la tuugayaa la baryayaa nebiyada laftoodu dee dhib iyo dheef daat ahaantooda uma laha ka dhibta iyo dheefta mulkiya waa allah allah baa wax walba la gaara awooddana iska leh marka maadaamay sidaas tahay allahi awoodda lahaa waa in la baryaa xadiiska siddeed iyo siddeetan alcaashiru baabkana xadiiska tobnaad ee ayuu noqonayaaye can anasin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi man qaala ku kastoo yidhaahda yacnii idaa kharaja min beytihi wuxuu u jeedaa markuu gurigiisa ka soo baxay yidhaahda bismillaahi magaca allah baan ku bilaabayaa ama bismillaahi magaca allaah baan kaga soo baxayaa guriga tawakkaltu cala allaah allaah baan tala saaranayaa cuskanayaa walaa xawla walaa quwwata ilaa billaah walaa xawlata wax tab ahi nooma sugnaan walaa quwata wax awood ahoo tamar ahina nooma sugnaan ilaa billaahi ay ilaa biicaanati illaah allah in lagu kaalmeeyo mooye si kale nooguma sugna xaal axwaasha ka mid a tab iyo tamartoonna melihiin aanu dhaqaaq ama markaa xasillooni ku samayno ama camal ama odhaah ama markaa xarako ama yacnii lafdo aanu ku samaynaa nooma sugnaan xaal aanu ku dheehannahay mooyaane biicaanati illaah allah kaalmadiisa aannu ku na kaalmeeye mooye si kale waxa la waxaannu kari karraa ma jirto yuqaalu lahu waxaa la yidhahdaa markuu sidaa yidhaahdo xudiita hudiita waa lagu hanuuniyey wa kufiita waa lagu kaafiyo wixii shar lahaaba sharkoodii baa lagaa kaafiye oo lagaa dabbaaloo lagaa celiyey wa wuqiita waa lagu dhowro waa lagu ilaaliyey saasaa lagu yidhahdaa wa tanaxaa canhu ashaytaan shaytaankuna waa ka fogaadaa waa ka dheeraadaa shaytaankuna waa ka fogaadaa rawaahu abu daawuuda waatirmidiyu wannasaa'iyu wakhayruhum waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo eh, iyo khayrkoodba waa soo wariyeen wa qaala tirmidiyu tirmidi waxau yidhi xadiisun xasanun waa xadiis xasana buu yidhi zaada abu daawuuda abu daawuud wuxuu kordhiyey wuxuu kordhiyey laga tilmaami maayo inuu isagu darafkiisa iyo cindigiisa ka siyaadiyey waxaa laga tilmaamayaa xadiiska werinta uu soo wariyey ayuu riwaayada iyadoo la socotaa ku soo weriyaa loo jeedaa marka xadiisku wuxuu ahaa xadiiskii marfuuca ahaa marfuuc bay la noqonaysa haddii xadiis mawquufa la soo warinayo oo la yidhaahdo zaada markaysa hebel baa kordhiyeyna mawquufnimadii bay kala mid tahay haddii waxa weeye xadiisku marfuuc ahay oo nebiga loo rafcinayo deedlaha zaada raawigaasaa kordhiyey ama marka waxaan yacni sheekhaa soo saaray baa kordhiyeyna waxaa laga tilmaamayaa xadiiska iyadoo la socota ayuu ku soo weriyey darafkiisuu ka kordhiyo kaga daray muraadku maaha zaada waa kordhiyey abuu daawuud abuu daawuud baa kordhiyey bimacnaa riwaayada iyadoo ku kororhsan oo ku ziyaada ah ayuu soo weriyaa loo jeedaa muraadku waa caynkaas fa yaquulu wuxuu odhanayaa hadalkani markaa wuxuu ka mid noqonayaa matniga xadiisku ka mid noqonaya in nebigu calayhi salaatu wasalaam intanna yidhi oo nebigu uu yidhi fa yaquulu wuxuu odhanayaa yacni alshaytaanu lishaytaanin aakhara tani waa tafsiir shiikha xaggiisa ka ahaanaysa oo xadiiskii horena waa inaga ku soo arranay yacnii idaa kharaja min beytihi muxuu leeyahay yacni muxuu leeyahay yacni wuxuu leeyahay haddii xadiiska wax lagu daro calaa sabiili tafsiir loogu daro waa in laga soocaa xadiiska kale waa in laga soocaa oo laga gartaa inaynay ka mid ahayn matniga xadiiska kama mid ahaa yacniidan baa kuu caddaynaysa haddii sanadka wax lagu darana waa saasi laeg iyadana waa in laga soocaayo yacni raawigii hore ee sheegay yacni markaa haddii aanu waxaanu sheegin markaa lagu daro iyadana waa in markaa sanadkan laga soocaa haddii sanadka wax lagu darana haddii matniga wax lagu darana waa in laga soocaa marka yacnidaasi waxay ku faa'iidaynaysaa in markaa matniga xadiiska ayna ka mid ahayna ay tahay calaa sabiili tafsiir sheikhu u odhanayo nawawi inay sidaa tahay yacni wuxuu u jeedaa u qasdayaa cidda odhanaysa alshaytaanu lishaytaanin aakhara yacnidu waxay keensanaysaa kii loo jeedaye markaa qasadku ku dhacayo mafcuul bay noqon lahayd ha yeeshe waxaa rafcada loogu baaqi yeelay wuxuu fasirayaa damiirka faacilka abuu buu fasirayaa maadaama damiirka faacilka u fasirayo kaannahu inuu ku yidhi yacnii yaquulu ashaytaanu lishaytaanin aakhara wuxuu u jeedaa shaytaankaa ku yidhaahda shaytaan kale laba shaydaan baa isku odhanaya kayfa laka birajulin kayfa laka maxaa kuugu sugnaaday birajulin nin maxaa kuugu sugnaaday ninkaasoo qad hudiya la hanuuniyey wa kufiya la kaafiyey oo bele oo dhan iyo shar oo dhan laga kaafiyey wa wuqiya la ilaaliyey nin intaaba loo sameeyeyoo allah hanuuniyey oo kaafiyey oo dhowray maxaa kuugu sugnaadoo agtiisa ku yaalla yani ma lumin kartid ma dhibaatayn kartid tantaada ka raaco yaa ninka maxaad ka aqabanaysa qaar kaloo dayacan baa jira ee kan maxaad ka dulguri macnuhu saasuu dhacaya kanna waa dikri labaad oo soo arooray oo isaguna markaa tilmaamaya marka guriga laga baxaayo in la yidhaahdo adkaarta caynkaasee soo aroortay waxaa la odhanayaa marba mid ayaa markaa la odhanaya oo marna ta horaa la odhanayaa bismi illaahi tawakaltu cala allaahi allaahuma innii acuudu bika an adilla aw udalla ila aakhirihi marna kan dambaa la odhanayaa bismi illaahi tawakkaltu cala allaahi walaa xawla walaa quwata ila billah yacnii sidaas ayaa markaa marba mid loo odhanaya waxyaalaha adkaaraha kala duwan ee soo aroorayna ee aan in la jamciya ayna imanna waxaa la sameeyaa marba mid baa la yidhaahdaa marba mid ayaa la yidhaahdaa si intaba loogu wada camal camalfalo camalfalkaa intaba loogu wada camal falayo ayaana fadli badan xadiidkan laftiisa waxaa ku sugan talasaaradka allah la tala saaranayo oo ugu horreyn waxaa laga bilaabayaa bismiillaahi baa laga bilaabayaa bismiillaahi ayaa laga bilaabaya bacdu ahlicilmi waxay u fasireen marka uu doonaayo inuu ka baxo ayuu odhanayaa ee uu markaa doonayo tallaabadii bixitaanka inuu qaado bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen wuxuu odhanayaa marka waxa weeye markaa uu ficlan saa uga baxo calaa kulli xaal arrinku waa qariib cibaaraduna waxa weeye labadaba waa aqbali karta ma intaan marka tallaabada bixitaanka ee markaa addin la saarayaba aan la saarin bimacnaa intaan laga bixin miyaa la odhanayaa mise inta lagu jiraa la odhanayaa xaaladda u udhaxaysaa waxay tahay waa marka addinna laga saaro addinna ku jiro yaa taasaa udhaxaysa oo xadiiskii soo arooray waxa weeye waan kuu sheegi doonaa muxuu tilmaamayey xadiis markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya ubay ibnu kacb inuu ahaa baan filaya ayuu markaa yidhi waan kuu sheegaya intuu wax weydiiyey markaa dabadeed waxa weeye labadii addin mid ahaan markuu ku jiro midna ka baxsan yahay ya intuu isyidhi waa ilaawey ayuu xasuusiyey wuxuu faa'iideynayay mar haddii yacni markaa labadii addin midna ku jiro midna ka baxsan yahay inaan xukunkii hore isbedelin marka uu sidaa yidhaahdo bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billaah fadli weyn inuu ku sugan yahaa laga qaadanaya waayo ugu horrayn shaydaankii baa ka fogaanaya marka labaad yacnii in la hanuuniyey in la kaafiyey in la ilaaliyey oo intaba ilaashan yahay hanuunsan yahay ayaa markaa xadiisku sheegaya shaydaamadiina waxay noqonayaan xaaladdaa inay iyaguna ay candhuuftooda dib uga liqaan oo shaydaankii baa shaydaan kale ku odhanayaan dee ninka maxaad ka dulguraysaa la hanuuniyey ee la kaafiyey ee la ilaaliyey bimacnaa waxba ma yeeli kartid bay ka dhigan tahay taas waxay ku tusinaysaa dikrigani weynaanta uu weyn yahay ayay ku tusinaysaa laakiin marka la odhanaayo waa in biictiqaadin wa yaqiin wa ikhlaas waa in lagu yidhaahdaa ictiqaad iyo yaqiin iyo ikhlaas waa in lagu yidhahdaa xadiidka sagaal iyo siddeetan wa anasin radia allahu canhu qaala kaana akhawaani calaa cahdi nabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaa jiray laba walaalo ah wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay jireen fa kaana axaduhumaa midkood wuxuu ahaa ya'ti nabiya sala allahu alayh wasalam mid nebiga u yimaada ayuu ahaa aakharu ka kalena yaxtarifu mid soo shaqeeya buu ahaa fa shakaa waxaa cawday almuxtarifu kii soo shaqaynayey kii soo shaqaynayey baa cawday akhaahu walaalkiibuu ka cawday annabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ayuu uga ashkatoodo uga cawday nebigu uga ashkatooday sala allahu alayhi wasalam fa qaala wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo ugu jawaabay lacallaka turzaqu bih waxaa laga yaabaa in isaga lagugu arsaaqaayaa laga yaabaa rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa soo wariyey biisnaadin saxiixin sanad saxiixuu ku soo wariyey calaa sharti muslim oo ku saxiixa ah shardiga muslim ku asaxay yaxtarifu macnaheedu waxay tahay yaktasib waa soo kasbayey wayatasababu waa soo sababayey bimacnaa biilkii iyo wixii la cuni lahaa ayuu soo shaqaynayey laba nin oo walaalo ahaa ayuu xadiisku tilmaamaya ninna nebiga calayhi salaatu wasalaam uu cilmiga ka baranaayey oo la joogaayey oo la rafiiqaayey midna uu soo shaqayn jiray dabeedna wuxuu soo shaqeeyay wada cuni jireen kii kalea nebiga uga ashkatoodo wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi ninkani ma shaqo tegayo yaa anuunbuu shaqadii ugu hallaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa in isaga lagu arsaaqaayo bimacnaa arsaaqdan lagu soo siinayo adiga markaa lagu soo dhiibayo sabab inuu ku leeyahaa laga yaabaa sababtiisa lagu soo arsaaqayo wa hal tunsaruuna wa tursaquuna ila biducafaa'ikum xadiis kaloo saxiixa ku soo arooray waa kii sheegaayey miyaa laydinku gargaarayaa oo laydinku arsaaqayaa kuwiinna dacafada ee taagta daran mooyaane ma wax kalaa laydinku arsaaqayaa oo laydinku hiilinaya oo laydinku gargaaraya xadiiskaas saxiixaynka ku soo arooray waxaa kaloo sii fasiraaya xadiis sunanka qaarkii soo wariyeen oo tilmaamaya in lagu arsaaqaayo biikhlaasihim wa ducaa'ihim wa salaatihim yacnii kuwa dacafada ikhlaaskooda allah camalka ay u saafi yeelayaan iyo waxa weeye ducadooda iyo salaadooda bimacnaa khayraadka ay la imanayaan iyo ducada ay ducaynayaan iyo ikhlaaska ay samaynayaan iyo cibaadada ay cibaadaysanayaan sababtooda laga yaabaa nasriga iyo arsaaqdaba inaa ku heshaan xadiiska aynu sheegnayna wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum sabab buu lahaa saxaabi baa wuxuu arkay ana lahu fadlan calaa man duunahu hadda cibaarada baldaqiinimada eeg sacd ibnu abi waqaas buu ahaa wuxuu u arkay ciddii isaga ka hoosaysa inuu ka mudan yahay buu u arkay ya se qof weliba ciddii ka hoosaysa inuu ka mudan yahay uma arko wuxuu u arkay ra'aa anna lahu fadlan calaa man duunahu markaasaa nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wassalaam wahal tunsaruuna wa tursaquuna ila biducafaa'ikum ya oo laydinkuma gargaarayo oo laydinkuma arsaaqayo mooyaane kuwiina dacafada sida loogu gargaarayaana waa markaa ducadooda iyo ikhlaaskooda weeye dadka dacafadii markay duceeyaan iyo cibaadada ay la imanayaan baa allah idinku naxariisanayaa oo nasriga iyo arsaaqdaba idinku siinayaa taasna waxaa laga qaadanayaa ruuxu waa inuu ilaahay tala saarto aanu is odhan adiga markaa quwadaada iyo xirfadaada iyo kasabkaaga iyo dadaalkaagaad wax ku heshay waa in aanaad is odhan waa inaad marka waxa weeye yacni markaa ogaataa inaan awooddaadu waxba tari lahayn haddaan ilaahay kuu gargaari lahayn haddaan allah ku kaalmayn lahayn waxba islamaad hesheen dad kaa karti badan oo kaa xoog badan oo kaa aqoon badan oo kaa dadaal badan ayaan markaa waxa hadday arsaaq tahay ku soo salaaxin dad kaa aqoon badan oo kaa karti badan oo kaa xoog badan ayaa markaa camallo badan aan qaban karin oo aad markaa allah kuu sahlay oo kuu yasiray saas aawadeed waa inaad markaa tala saaradkaad allah tala saaranayso inaad ku dadaashaa ya laba ruuxoo isu aqoona oo isku xooga oo isku kartiya baa midna ilaahay dadka u sakhiraya markaasaa waxa weeye yacnii dadku ay ka daba dhacayaan markaasaa hadday shaqo noqoto isagu wakhti u kala heli maayo mid kaloo aqoonta iyo xoogga iyo kartidaba kala mida ama ka sitaa ayaan ku soo salaaxaynoo laga yaabaa xilli ka xilli in cid u yeedhato inta kalena markaysagaa iska bagamunda ah aan shaqo haysan yaa laba dhakhtar oo isku mid ah ayaa waxaa laga yaabaa bal ee kii aqoonta badnaa dad fara badan inaanu helin iyo shacbiyad oo cid badanba ayna u tegin kii aqoonta yaraabaa waxaa dhici kartaa inay dadka ka daba dhacaan oo hebel taa guraanoo yacni waxa weeye uu noqdo yacni kaarkiisa la kala waayo hadda mid ka aqoon badanoo iska fadhiyaa jiraa aan dadku sidaaba ugu tegin yacni waxa weeye waa min allah yaa laba meheradoo isku mida ayaa midna markaysaga xilli ka xilli cidi soo gelaysaa midna waxa weeye aad odhanaysaa marka waxa weye mar walba waa waa buuq halkaasay taagantahay marka arsaaqdu qayb weeye marka haddii qofkii markaa shaqo iyo camal iyo yacni loo yasiro oo markaa waxa weeye uu helo yaanu ghuruur ku ridin yaanu iscajabin yaanu is odhan kartidaada iyo xooggaaga ayaad ku keentay yaa yacni aqoontaadaa fiican yacni markaa dadka kale waad ka sidataa yaanu is odhan waxaa laga yaabaa qaar ka sitaa inaan marka waxa weeyaan arrinkaa loo yasirin marka saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa allah in la tala saarto oo tawakulka lala yimaado ayaa laga qaadanayaa adduunyaduna gebigeedu waa ibtilaa haddii arsaaqda lagu fidiyo iyo haddii marka isagaa lagugu yareeyo iyo haddii marka waxa sumcad lagu siiyo yacni mid walba waxa weeye waa imtixaan wey waa imtixaan wey marka lacallaka tursaqu bihi marka ciddii waxa weeyaan u masruufo waa inaan masruufkii ka jarin aan odhan weligay maadaa daba joogaysaa yacni waxa weye shaqayso dooradoo aanu arsaaqdii marka aanu ka goyin markaa biilkii aanu ka jarin aanu biilkii aanu ka jarin waxaaba dhici karta markuu ka jaro isagana in laga jaro isagana in laga jaraa laga yaabaayo siduu markaa wax u heli jiray aanu waxba u helin lacallaka tursaqu bihi baabka siddeedaad baabun fi listiqaamah kanna waa baab ay haadaa kani baabun waa baab baabkaasoo fil toosnaanta la toosnaado sharciga lagu toosnaado ku saabsan qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi fastaqim kamaa umirt fastaqim toosnow kamaa umirta sidii lagu amray u toosnow yacnii istiqaamo la mida amarkii lagu amray toosnaan la midoo waafaqsan ku toosnow yacnii istiqaamo shabbahaysa sidii lagu amray lagaa rabay oo sharciga lagugu amray istiqaamo waafaqayso oo markaysagaa shabbahaysa ku toosno wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu ina aladiina kuwii qaaluu yidhi rabbunaa rabbigayo allahu allah weeye uma istaqaamuu intaa dabadeedna toosnaaday tatanazalu calayhim korkooda waxaa ku soo degdegaysaa almalaa'ikatu malaa'igtaa ku soo degdegaysa yacni marra bacda marray ku soo daadegaysaa maxay la soo degaysaa anlaa takhaafuu ha baqina walaa taxsanuu ha murugoonnina wa abshiruu bushaaraysta biljannati janno ku bushaaraysta allatii taasoo jannada laga sifaynayaa kuntum tuucaduun kuntum aa ahaydeen tuucaduuna ay tuucaduunaha mid laydinku ballanqaaday aa ahaydeen midinka laydinku ballanqaaday wacadda waxay qaadataa laba mafcuulo ama mafcuulka labaad bay ku gaadhaa xaraf ama mafcuulka labaadna toos baa loo siiyaa labadaba waa wada nasbisataa marka hadda kii hore wuxuu noqday naa'ib faacilu damiirka marka caayidkii buu noqonaya tuucaduunaha naxnu awliyaa'ukum fi alxayaati addunya wa fi alaakhirah allahu wuxuu uhi naxnu annagu awliyaa'ukum waxaanu nahay gargaarayaashiinna filxayaati dunyaa nolosha adduunyo gudaheeda idiin gargaaraya wa fil aakhirati iyo gudaheedaba idiin gargaaraya ayaanu nahay malaa'igtii baa sidaa odhanaysa walakum waxaa idiin sugnaaday fiiha jannada gudaheeda maa tashtahii anfusukum waxay nafyihiinnu jeclaystaan baa idinku sugnaaday walakum waxaa idiin sugnaaday fiiha jannada gudaheeda waxaa idinku sugnaaday maa taddacuuna waxaad dalbataan waxaad doontaan baa idiin sugnaaday jannada gudaheeda ku helaysaan taddacuun bimacnaa tatlubuun nusulan xaal ay tahay ay mucaddatan mid la diyaariyey tahay ay muhaya'atan mid la diyaariyey ay tahay min ghafuurin min ghafuurin mid dembidhaaf badan xaggiis laga soo diyaariyey oo raxiimin naxariis badan yacnii allah soo diyaariyey nusulka waxaa la yidhaha martisoorka waxaa markaa eh, martida loo soo diyaariyaa la yidhahdaa marka macnuhu wuxuu dhacayaa mucaddatan ama muhaya'atan wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina aladiina kuwii qaaluu yidhi rabbunaa rabbigayo allaahu allah weeyo allaahunbaa noo rabbi ah humma istaqaamuu intaa dabadeedna toosnaaday falaa khawfun calayhim cabsii may ahaan korkooda mid ku sugan walaa hum may ahaan yaxzanuuna qaar murugoonaya ama tiiraanyoonaya may ahaan ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljannati jannada asxaabteedii weeye waa kuwa jannada gelaaye jannada ku waaraaya waxay asxaabuljanna ahaadeen khaalidiina xaal ay waarayaan fiiha jannada gudaheeda ay ku waarayaan jazaa'an ay yujsawna jazaa'an yacni waxaa la abaalmarinayaa abaalmarin ama jannada waxay ku waarayaan yacni jazaa'an xaalay tahay mid lagu abaalmariyey ay tahay bimaa kaanuu yacmaluun yacni waxay ahaayeen qaar sameeya yacni marka waxaa lagu abaalmariyey yacni oo jannada waxaa loogu abaalmarinayaa sababtii camalkooda loogu abaalmarinaya yujsawna jazaan abaalmarin baa la abaalmarinayaa bimaa kaanuu oo jannada lagu abaalmarinayaa bimaa kaanuu sababta waxay ahaayeen maa kaanuu yacmaluun waxay ahaayeen qaar markaas sameeya baabka wuxuu u guntay sheekhu istiqaamada istiqaamadu waa toosnaan awaamirtiiyo nawaahida lagu toosnaado sharciga wixii layna faray lala yimaado wixii laynaga reebayna laga tago hadday tahay baatin iyo daahir mid walba xagga ictiqaadka waxbaa laynagu yidhi waxaa ictiqaadiya waxaan ahaa caqiidaynina toosnaantiisu waxay noqonaysaa ictiqaadkii saxda ahaa ee qummanaa in lala yimaado xagga marka awaamirta iyo nawaahida camaligaana waa saas si laego wixii laynagu waajibiyey waa in lala yimaado wixii laynaga xaaraantinimeeyena laga tago marka toosnaantu waa sidaas weyi siduu sheikhuba inoogu fasiri doono inay markaa istiqaamadu tahay lusuumu taacati illaah allah ateecitaankiisa oo la laasimo weeyo allah la ateeco weeye marka istiqaamada waa layna amray fastaqim kamaa umirt amarkanna nebiga kuma gaar aha amarkani wuxuu noqonayaa amar caama buu noqonayaa oo wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam gaarnimadiisa lagula hadlo dee marar badan baa lala wadaagaa ya jamaahiirta culammaduna waxay yidhaahdeen haddii daliil khaasnimo tilmaamayo kale aan la helin khitaabka nebiga yacni gaarnimadiisa lagula khitaabaayey laga qaadan maayo xasri laga qaadan maayo oo inay ku kooban tahay kuma tusinayo jamaahiirta culammadu saasay yidhahdeen bimacnaa ashyaada nebiga lagula khitaabay waxay u qaybsamaan wax ummaddu ay la wadaagto iyo wax isaga u gaar ah wax waxaa la socdaa qariino ku tusinaysa in isaga ay u gaarto oo ka baxsan mukhaatabada waxna waxaa markaa la socota ama deliil baa loo helayaa tilmaamaya in lala wadaago waxna labada qariinaba waa ka madhan yihin labada suuree hore ee labada qariino la kala socdaan qariino in lagu gaar yeelayo iyo calaamad ku tusinaysa inaan lagu gaar yeelayni ummaddu la wadaagayso yacani waxa waxaa la socda calaamad ku tusinaysa in lala wadaago mislu qawlihi tacaala yaa ayuha alnabiyu idaa طallaqtum annisa'a faطalliquuhunna liciddatihinna wa axsu lciddah yaa ayuha annabiyu inta la yidhi ayaa haddana waxaa laga dhigay awaamirtii la sheegaayey jamac baa laga dhigay idaa طallaqtum annisaa'a idaa طallaqta lama odhan faطalliquuhunna liciddatihinna wa axsu lciddah wattaquu allah qariinadu waxay ku tusinaysaa xukunkaasi inuu caam yaho nebiga aanu ku gaar ahayn waayo qariinatu tacmiim in la caam yeelayo amaarad ku tusinaysa ayaa la socota ashyaada qaarkoodna waxaa la socota calaamad ku tusinaysa inay nebiga ku gaar tahay yaa ayuha annabiyu innaa axlalnaa laka aswaajaka ilaa laga soo gaarayo wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabiyi in araada annabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni almu'miniin oo waxaa la raaciyey khaalisatan laka min duuni almu'miniin oo gabadhaa waahibaddaa biduuni mahrin inuu ku guursado nebigay u gaar ahayd cid kaloo meher la'aan inay ku guursata ay u bannaanayd oo yacni markaa waahibadii meher la'aan inay ku guursata ay ugu bannaanayd oo aan nebiga ahayna ma jiro waa xukun nebiga u khaas ah nooca saddexaad waa nooc labada qariinaba ka madran qariinatu tacmiim iyo qariinatu takhsiis labada suure hore waa laysla ysla ogolyahay haddii labada calaamadood mid la socoto calaamad caam yeelaysa iyo calaamad gaar yeelaysa laakiin nooca labada amaaradoodba ka madhan nebigana khusuuskiisa lagula hadlay asal ma waxa ah inay caam tahay oo cumuum baa lagu xambaaraya min xaysu almacnaa laa min xaysu allafdu min xaysu lafdu inuu khaas yaha waa la garanaya laakiin xagga macnaha caam ka yahay mise xagga macnaha caam kama aha aimada afartu taa waa ku qaybsameen saddex imaam waxay mareen haddaan mar calaamadi la socon yacnii nebiga ku gaar yeelaysa ama nebiga ka caam yeelaysa markaana waxaa la odhanayaa waa caam min xaysu almacnaa saddex imaam oo afarta ka mida ah saa ku tegay imaamu shaafici gaarnimadiisa ayaa isagu wuxuu yidhi may haddaan markaa labada calaamadood midnaba la socon waxaa lagu xambaarayaa inay khaas ku tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam daliil kaloo dee loo helo in markaa xukunkaasi caam yahay mooyaane calaa kulli xaal sida markaa qawiga ahi saddexda imaamee kale siday ku tageen ayaa min xaysu nadar xoog badan usuul ahaan waa saas oo yacni abuuxaniifiya maalik iyo axmed saddexda kaleba sida dhanka kaley mareen marka tanoo kale waxa weeye istiqaamadu wax nebiga ku gaara inay ahayn waa layska garanayaayo muuminiintoo dhan baaba laga rabaa istiqaamada laga rabaa xadiiska soo socdaana waaba inoo tilmaamayaa qul aamantu billaahi suma astaqim aayaadkanna istiqaamadii waxaaba lagu xidhaybaa dee waxa weeye jannadii baa lagu xidhaa mar hadday caynkaa tahay xukum nebiga ku gaara maahae cinda aljamiic tani waxay noqonaysaa mid caama bay noqonaysaa min xaysu almacnaa macna ahaan inay caam tahay marka istiqaama laynaga rabaa sharciga lagu toosnaado dadka qaarkood waxay aad u raadiyaan markay cibaadada iyo tacabudka iyo la yimaadaan wardiyada iyo inay karaamad ka muuqdaan bay raadiyaan laakiin karaamada ugu fiicani waxa weeyaan bay dhahan culammadu istiqaamo qofka in laga helo axsanu karaama karaamada ugu fiicani waa inuu istiqaamo uu ku sugnaado istiqaamadana ku dhinto taasaa ugu fiican amaa waxyaalahan khawaariqulcaadaadkaee marka caadada khilaafaya dilaacinaya qofka inay ka muuqdaan waxa weeye waa nicamkaa qofka la siinayo kalay la mid tahay dee waxa weeye hadduu ku shukri naqana yacni markaa uu uu ka faa'iidayo oo shukrinaqaa uu ku sii korraynaayo haddii waxa weeye duqyaan iyo kibir iyo islaweyni iyo icjaab iyo wax la midi ku dhacaanna dee ay noqonayso markaysa waxaa nin marka abaalka daray uu noqonaayo dee karaamada khawaariqulcaadaadku waa imtixaan waa imtixaan qofkii markaysaga la imtixaanayo lagu eegaayo saas aawadeed ghuruur iyo iscajabin weynayna ku dhicin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen nafsuka tatatallabu alkaraama wa rabbuka yatlubu minka alistiqaama naftaadina waxay raadinaysaa doonaysaa karaamo rabbigaana wuxuu kaa rabaa istiqaamu kaa rabaa istiqaamu istiqaamu rabbigaa kaa rabaa markaa saas aawadeed khawaariqulcaadaad ha kaa muuqdaan yacni taas waa in muraadkaagu aanu ahayn dadka qaarkood waxay leeyihiin markaad allaha caabudayso inuu janno ku geliyo naarna kaa badbaadiyo ha u caabudin haddana maca daalik iyagoo sidaa suufyada qaarkood leeyihii ayaa haddana cibaadada iyo awraadda badan iyo dikriga badan waxay ula imanayaan si karaamaad uga muuqdo waa arrin adduunye ah yaa bal matlabkii aakhiro iyo ujeeddadii la doonaayee weynaydee aakhiro oo ah janno in la galo naarna laga badbaadana waxay yidhahdeen waa wax hooseeyo cibaadada ilaahay inaad sidaa ula timaaddaa ma aha janno raadis iyo cadaabka baq inaad ula ma ahee jacaylkaad allaha jeceshahay ee raalligeli aad raalligelinaysay lidaatihi u caabud khawf iyo tamac weynana kaa ahayn inaad janno rajaynayso waa qalad warkay yidhahdeen sax maaha waxaabay yidhahdeen shirkigay shabahdaa bay yidhahdeen yacbuduuna allaha khawfan min lada falada qad cabaduu laa rabbana walidaari lkhuldi sallow laa lahu shibhu qawmin yacbuduuna alwasana nadmiyadooday ka mid tahay hadduu qofku marka waxaa weeye uu caabudayo allaah inuu allah janno geliyo naarna ka badbaadiyo waxay ku leeyihiinba waxa weeye waa maqaam hooseeyo dee makhluuq daraaddii baad ilahay u caabudaysaa kulaha yaa nusuustii adiladuna waxay sheegaysaa markaysa markaa allaah marka la caabudaayo waa in raxmaddiisana la rajeeyaa cadaabkiisana laga baqanaya jannada waa in allah laga baryaa cadaabka waa in allah laga magan galaa allah waa in laga magan galaa haddana maca daalik iyagoo marka waxa weeye jannadii sidaas maqaamkaa dhigay ayay haddana waxay u samaynayaan cibaade iyo dikri iyo wardi fara badan waxay u samaynayaan sidii karaama uga muuqan lahaa oo dadka agtooda deedna mansilo ugu yeelan lahaa haddii la yidhaahdo waxa weeye intaasoo habeen marka la soo jeedo la khalaaweeyo oo dikri lala yimaado oo markaysa markaa intaa lagu celceliyo celceliyo baa karaamaadkaa muuqanayaan waxaa laga yaabaa markaysa markaa inuu afartan habeen khalaawo galo ya oo hadal adduunye iyo waxaa iska ilaaliyo kullu daalikana wuxuu u samaynayaa karaamaad ha ka muuqdaan saaxibu karaamaat ad noqoti ya calaa kulli xaal waxaa laynaga rabaa istiqaamo ayaa laynaga rabaa ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu towxiidkii bay la yimaadeen dabeedna a ah, way ku toosnaadeen oo dee sharaa'icda in lagu camal falaa min muqawimaati tawxiid bay ka mid taho tawxiidkii baa laasimsanaya hadduu tawxiidku xoog badan yahay daacadii badnayd iyo cibaadadii badnaydna waa ka dhalanaysa hadduu tawxiidku daciif yahayna daacadii way yaraanaysa kolba intaa tawxiidku la eg yahay qofka daacadiisa iyo cibaadadiisuna la ekaanaysa kuwaasi markay dhintaan yacni tawxiidka iyo istiqaamada la yimi malaa'igta ku soo degaysa markay dhimanayaan waxay kula soo degaysaa iyagoo u sheegaya anlaa takhaafuu walaa taxzanuu wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun maqaamkaa khatarta ah ee ay nafbaxayaan baa malaa'igta u bushaaraynaysa yaa jacalana allaahu minhum jannaad bay igu bushaaraynaysaa cabsi iyo markaa muruga inayna jirin bay igu bushaaraynaysa yaa waxa soo socda ka baqi maysaan wixii horee tegay kama murugoonaysaan waxaanay ku odhanaya annagaa awliye idin ah filxayaati dunya wa fi aakhira naxnu awliyaa'ukum fi alxayaati addunya wa fil aakhira oo malaa'igta wayna kaalmaynaysa mu'miniintii way kaalmaynaysa marka waxa weeye mu'miniintii waa jeceshahay waay kaalmaynaysa biidni illaahi bay ku kaalmaynaysa waxaana idiin sugnaaday wax alla waxaad jeclaysataan baa idiin sugnaaday jannada gudaheeda idinku sugnaaday wax alla waxay doonaan bay helayaan laakiin fi dunyaa maahee waa jannada gudaheeda wax alla waxaad dalbataan baa jannada gudaheeda ku leedihiin walakum fiiha maa taddacuun waxaa idinku sugnaaday jannada gudaheeda wax alla waxaad doontaan baa idinku sugnaaday hadda fii daari dunyaa maaha waa fiiha jannada gudaheeda aayadda kalena waa la mid oo macnahaasay tilmaamaysa waal-aayaatu fi lbaabi kasiiratun macruufa aayaadka baabka ku saabsani waa fara badan tahay waana la yaqaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfirka atuub ilayk